العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس ففي السنن والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما waxaynu ku soo jiray hadyuhu salى اllahu عalayh wali wasalam fi اlardi اlmaqnuuma iyo culimmadu qaabka iskugu khilaafeen culimo yidhi dhulku waa qaniimo oo sida xoolaha loo qaybiyo kalaa loo qaybinayaa iyo culimo qaba hantida kale unbaa la haniimaysan mooyaan waxay dhula ah, asagoo arda kharaajiya ayaa laga dhigay oo waqafa adugu madaahibtaas iyo madhabka saddexaad ee ahaa imaamku waa mukhayar bayna qismati alaraadi wa bayna tarkiha labadaa arrimoodba waynu soo marray sheekhu markaasu wuxuu qabay in labadu ay bannaan yihiin labadu ay bannaan yihiin oo dhulka la qaybin karo siduu nabigu khaybar u qeybshay la dayn karo laga tegi karo siduu nabigu maka oga tegey wa mima yadulu calaa dalika xukumka asaga waxa ku tusay waxaa ka mid a ana الnabiya subanuhu salى اllahu عalayh wali wasalam qasama wuxuu qeybiyey nisfa ardi khaybara khaasatan dhulka khaybar kala badhkii ayuu si gooni ah ugu qeybshay mujaahidiintii oo kun iyo dhowr boqol ahaa walow kaana xukmuhaa dhulka xukumkiisu hadduu yahay xukma alghaniima haniimadoo kale hadduu dhulku la mid yahay xoolaha nool ama hantida lacagti ah oo kale hadduu dhulku yahay laqasamaha dhulku nabigu qaybin lahaa kullahaa dhammaanteed bacda alkhumusi marka khumus laga saaro afarta soo hadhay ayaa la qaybin lahaa nabigu sama yeelin oo waxaa weeyaan muusan qaybinin qaybar oo dhan muusan qaybin ee qayb unbuu qaybshay niskeed nis waqaf buu ka dhigay fa fi sunani sunanka waxaa ku yimid oo sunan arbaca waxaa ku yimid khaasatan abu daawud baa aada u fafaashay asagoo wakti ku baxshay axaadiista ku yimid masaladaas iyo walmustadrak xaakim kitaabkiisa almustadrak cala asaxiixayn ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam lamaa dahara markuu ka adkaaday lamaa halaba calىa khaybar qasamaha nabigu waa qeybshay khaybar dhulkeedii calىa sittatin wa halaaثiina sahman soddon iyo lix qori buu ka dhigay ama sahmi ama madax jamaca kullu sahmin madax kasta wuxuu kulmiyey oo uu ka koobnaa miata sahmin halkii madax ayaa wuxuu noqonayaa boqol sahmi boqol sahmi buu noqonaya halkii madax marka hadde wuxuu noqonaya saddex kun iyo lix boqol oo sahmi markaa yay tegahayaan kor u dhaafahayaan fa kaana lirasuuli illah rasuulka ilahi waxaa u ahaaday iyo walilmuslimiina muslimiintii soo duulay annisu min dalika soddon iyo lix niskeedu waa siddeed iyo toban sahmi oo sahmiga boqol oo u dhigmo marka waa kun iyo sideed boqol kun iyo sideed boqol oo sahmi saxaabi kasta marka wuxuu qaatay boqol sahmi ayuu qaadanaya boqol sahmi buu qaadanaya wacazala wuxuu nabigu reebay oo gooni u soocay anisfa albaaqi niskii soo horay oo sideed iyo toban kale muxuuna usoo reebay oo ugu talagalay liman nazala bihi wixii ku soo dego oo nabiga min alwufuudi wafdi ah iyo walumuuri arrimo dowladeed ah iyo wanawaa'ib innaasi dadka dhibaatooyinka soo gaadha iyo dhacdooda ah niskaa kale nabigu wuxuu ugu talagalay in dowladda lagu maamulo islaamka wafdiga imanaya laga sooro laga martigeliyo laga sahayo dhibaatooyinka dhaca lagu kaafiyo ciidanka lagu hubeeyo idan nisna nabigu waa qeybshay nisna wuxuu ka dhigay hanti islaam oo markaa uu ku fangareeyo wixii culays ah iskaga mxuu ah kaalmaystana haadaa lafdu abi daawuud macnahaasi waa lafdiga abi daawuud wa fii lafdin waxaa kaloo ku sugan cadla rasuul rasulka ilah wuxuu soocay gooni u dhigay ثamaaniyata caشhara sahman sideed iyo toban sahmi waa niskii kala barhka dhulka khaybar wa huwa shaطru sideed iyo tobankuna waa nis linawaa'ibihi linawaa'ibi jamcu naaiba waana masaa'ibka iyo xawaadisa iyo nawaasilada naasilada soo degta dhibaatooyin baa iman kara abaaraa dhici kara ciidan la sahayaa loo baahan karaa guluf iyo mxua rag la diyaara loo baahan karaa farde iyo hubbaa loo baahan karaa iyo wamaa shayba ugu talagalay yanzulu bihi nabiga kusoo dego ku yimaada oo min amri lmuslimiina muslimiin taladooda ah maadaama uu amiirkoodii ahaa rasuul la ahaa xilkao dhan asagoo ku dhachayey hawshaasu nabigu ugu talagalay wa kaana dalika dhulkaas la reebay ee nabiga ugu talagalay nawaaib اlmuslimiin wuxuu ahaa waxaa ka mid ahaa alwaiixa dhulkii la odhan jira alwaiix waa dhul magacii iyo wاlkutaybata ayaa ka mid ahayd wاsulaalima wa tawaabicaha khaybar anagii soo tilmaanay hal dhuloo isku xidhan ma ahayn tuulooyin isku xigay ahaayeen beero magacyale oo isku dhow bay ahaayeen wax xidhiilo marka hal goobo xidhiidha oo hal mar lakala kala qaybina ma ahayn waxay ahayn xaafad baa gooni u degan xaafad kalea gooni u degan mid kalea gooni u degan dhul iyo beeray leeyihiin macnahaasu marka yuu ahaa macnuhu dhulkii marka nabigu gooni u soocay ee ugu talagalay nawaa'ibtay dhibaatooyinka muslimiinta waxaa ka mid ahaa alwaiixa waiixana waa la yihahdaa waiixna waa la akhriya biduuni ta walkutayba ayaa ka mid ahayd wasulalima wa wa lafdin lafdi kale waxaa ku yimid lahu liabi daawuud ayضa cazala wuxuu nabigu reebay nisfaha nisfa khaybar ayuu gooni u soocay linawaa'ibihi masaa'ibta nabiga ku imanaysa iyo baahida dhaqaale ee iman karta iyo wamaa nazala bihi wuxuu ku yimaado oo dhib ah wuxuu reebana alwatiixa weeye wاlkutayba wamaa uxiiza macahumaa iyo wixii lala helay uxiiza ay ukhida macahuma wixii lala koobee lala qaatay labada dhulkaasa ugu magacweynaa weynaa sulaalim iyo kutayba iyo watiixa ayaa ugu waaweyn laakiin dhulal badan baa raacsanaa wey macnuhu wacazala wuxuu kaloo markaasi reebay annisba alaakhar ayuu gooni u socay wey wacazala wuxuu gooni u socay weye annisfa alaakhar faqasamahu wuxuu u qaybiyey bayna almuslimiin buu ku dhex qaybshay dhulkaa la qaybshay waxaa ka mid ahaa ashiqa wannataata wamaa uxiisa macahuma waa beerar beero iyo dhulal magacood wey qaybaha la qaybshay waxaa ka mid ahaa ashiqa wاnnataata wamaa iyo shayga uxiiza la koobay macahuma maca ashiqi wاnnata wa kaana sahmu rasuuli اllaah sahmiga nebi maxamedna wuxuu ku jiray fii ma uxiiza macahuma sahmiga nebi maxamed wuxuu ku jira weeye beertan la qaybiyey iyo dhulkan la qaybiyey ee nabigu sheerkiisa u ka qaatay ka rajul min almuslimiin ka muqaatil mujaahid buu nabigu sheerkiisa qaatay laakiin waxan kale wuxuu ugu talagalay dhibaatooyinka muslimiinta in lagu xaliyo marka xadiidkaas wuxuu tusay in dhulku uusan la mid ahayn haniimada caadiga ah ee waclamuu ana maa min shayin fa ana lilaahi khumusa waa xoolaha nool iyo hantida dahabkii fida wixii la halmaalee la qaadi karo hantidaas iyadoo la qaybinaya laakiin wixii dhul ah en gaala ka qabsanno in la qaybshana way bannaan tahay e iqtidaa'an birasuul siduu nabigu khaybar yeelay inaan la qaybinin oo waqaf laga dhigo oo mujaahidiinta iyo ummad dadkooda laga dhaqaaleeyo dhibaatooyinka muslimiinta iyo baahida dhaqaana lagu awdana waa banaan tahay siduu nabigu yeelay nisfu khaybar ku sameeyey cumarna uu ku dayday dholalkii muslimiintu ay qabsadeen ciraaq iyo misra iyo muxuu ahaayey shaam saasuu asaguna yeelay inkastoo saxaaba ay mucaaradeen ka bilaal cabdiraxmaan bni cawf zubayr raggaasa aadu mucaaraday kadibna cumar wuxuu yihi saa waan ku ijtihaaday ama nabigaan ku dayanayaa farahayga qaada markay nafta u keeneen bu allahuma makfinii wa wacabdiraxmaan bni cawf wالzubayr hoar bay ka gaadha ilaah ikfiniihim bima shita buuri alla waxaad nagaga fillow culamada qark waxay leeyihiin nin walba sanad buu noola waa dhinteen lamaant kulli waa dhammaadeen raggii cumar ku kacay markuu ijtihaaday qaabku wanaag u arkahayey u hogaansami waayey ilan saxaabadu hawsha maysan yeeli jirin amiirka waa la niqaashahayaan waa rifahayaan ilaa uu daliil cad ku qanciyo la dayn marka cumar waa habaartamay allahuma kfinihim bima shita bilaal iyo waxaa u daraa zubayr iyo cabdiramaan ibn cawf baa aad oola niqaashay oo ka hari waayey wuu habaaray baa la sheegay kadibna waa leedeen cumar mustajaab dacwo ahaa waa la sheegaa kolley waa arrin mashhuura cinda ahli siyar watawaariikh faslun marka macnahaas in aan tacaarudna la sheegin axaadiisna aan layska horkeenin oo dhulka gooni laga dhigo xukun khaasana la siiyo oo takhyiir ah ayaa ku wanaagsan faslun wاladii yadulu calى ana makata futixat canwatan wujuuhun waxyaabaha tusaya maka in xoog lagu qabtay dhowr weji baa ku tusahaya axaduha wujuuhdaa mid ka mida waxaa weeye anahu lam yunqal أنه لم ينقل أحد أحد muusan soo gurin lم ينقل أحد أن النبي صل ل سلم صاaلxa أهلha زمن الفتح أxad culmada kamida oo soo guuriyey n nas buu ka hadlay wadaad qaba waa jiraan sulxi inay ahayd shaafici baa kamida lakin wuxuu ka hadlaya min xayثu الriواayة والنqل buu ka hadlaya أنhu lam ينقل أحad أxad muusan soo guurinin qaطu weligeed أن النبي subanuhu صاaلxa inuu la heshiiyey أهلha زمن الفتح xilligii la furtay sanadkii sideed biشha رamaضaan ee maka la weerara la qabtay dagaal inuu dhacay oo la dagaalamay kadibna laga adkaado la muquunshay quraysh bay nusuustu caddaysay laakiin in sulxi la galay meel ay ku timid ma jirtuu sheekhu leh walaa jaa'ahu axadu axad lamuusan imanin minhum saalaxu cala اlbalad walaa jaaahu nabiga omuusan imanin baa lyidhi yuu sheekhu leeyahay omuusan imanin subanaa axadun oo minhum min quraysh ka mida axadkaasoo saalaxu cala albalad waxaan ognahay sulxigii xudaybiye ka dhacay quraysh rag bay soo socday nabiga u yimid la niqaashay ilaa marka dambe suhayl bni camre ay soo direen sulaxan maka eed sheegaysaan yaa nabiga la maray yaa la galay lianna sulxigu waa caqdi bayna arafayn araf nabi maxamed buu ahaa araf kale nabiga sulxiga la galay ee wada hadleen waa kuma nimanun kulli wada cararay oo guryahooda isku soo xirxiray oo awood loo sheegto la muqunshay mooyeen sulxigu ma taajara buu sheekhu leeyahay wainamaa jaءahu abu sufyaan baa u yimid faacطaahu اlamaana waa nabadgeliyey dhiiggiisunbuu badbaadiyey adugu or iska tag liman dakala daarahu faacطaahu اlamaan amaan buu nabigu siiyey abu sufyaan abaa sufyaan buu siiyey liman dul buuna u siiyey dakhala daarahu gala aw amase aklaqa baabo albaabkiisa soo xidha aw dakhala almasjid alxaraam gala aw alqaa silaaxa ninka hubkiisa tuura gurigiisa soo xidha masjidka ku carara daarta abu sufyaan gala ama albaabkaba soo ceshada waa nabigu waa nabadgelina lakin ninka banaan soo istaaga dhulkan la samayna milatari meesha lagu hayaa madaxa ninka qaad hala seexiyo ninka asagoo gurigiisa gala faraha laga qaado ninkii masjid ku carara hala daayo ninkii abu sufyaan isku buusa daaya laakiin ninka banaan soo istaaga madaxa la qaadaa layidhi marka awood baa lasu sheeganaya meesha suli yaal sulima niman laga adkao la maquninhayo saa darteed ansaar nabigu ku yidhi laga bilaaba meesha taagantii ka dhaqaaqa buurta safa inoo ballan ah safa ilaa aad soo gaadhaysaan ruux idinku hor yimaada seexiya bu nabigu man qaabalakum laabudo inaad seexisaan markaasay u yimaadeen labaatan dhowr nin bay soo mareen ay soo seexiyeen kadib nabiga ugu yimaadeen isagoo safo taagan oo la hadlaya quraysh marka hawsha hawl dagaal bay ahayd walow kaanat futixat sulxa haddii heshiis iyo wadahadal lagu furan lahaa mako lam yaqul subanhu ma yidhaahdeen man dakhala daarahu gurigiisa ruuxi gala aw aklaqa baaba ama albaabkiisa soo qataarta aw dakhala masjid masjidka gala fahuwa aaminu nabigu ma dhaheen ee sulxu guud ba dhici lahaa ayb faina sulxa yaqtadi amaan alcaam sulxu wuxuu keenaa ammaan guud ammaankan ammaan juزi ah wey oo nisbi ah ninkii guri ku carara ninkii meel soo qataarta ninkii maskid ilaahay maciin bida ninka abuu sufyaan xaggiisa subuusa waa ammaan juزi ah wey ninkii banaanka soo istaaga waa maqan yahay laakiin sulxiga caamka waxau nin kastoo fasaxan yahay ama cirka u bood ama dhulka seexo aday kuu taalla sulxi marka baabkiisu baab gooni ah ahaani wejka labaad ee tusaaya in maka xoog lagu qabtay أن النabiya salى الlahu عalيه alي wasalam qaal in اllaha xabasa can makata اlfiila ilaahay maka wuxuu ka qabtay maroodigii abraha uu soo kaxaystay wasallaطa calayha ilaahay wuxuu ku saliday mako rasuulahu rasuulkiisa wاlmuminiin maroodibu ilaahay celiyey dadna waa soo daaye wey maroodi soo duulay oy gaalo wadata iyo taangiyaal socda oo maka inay baabiyaan doonahay ayaa shimbiro laga adeejiyey saxaaba ninka ugu badan uu faras wato intooda kalena ay lugayn hayaan ayaa ilaahay maka ku sallada wey oo shimbiraan aan lagu sii dayni maxaa yeelay kuwana waa la idmay midka horena daalin baaqi u ahaa wasalata calayha rasuulahu wاlmuminiin wainahu adina lii ilaahay wuxuu ii fasaxay aniga fiiha fii makkata iyo in lagu dagaalamo saacata min nahaar gelin maalin ka mida ama saacad maalin ka mida waa in wati watigoon wdinko saacadda u taqaana lixdanka daqiiqa ma ah waa in wakti ha badnaado ha yaraado maalin qayb ka mida ah un wey wa fii lafdin waxaa ku sugan inahaa laa taxilu liaxadin qabli uma banaano mako inuu ku dagaalamo ama galo axad aniga iga horeeyey walan taxila liaxadin bacdi axad iga dambeeyan uma banaan nin dulmi ku gala mooye wa inamaa uxilat lii saacatu min nahaar aniga laftirkaygu fasax guud ma haysanine in yar oon hawsh mxuu ahaaye alcamaliya alcaskariya aan ku dhammaystiro unbaa la ii fasaxay wakti goobanoo muaqad ah lagu gabagabeeyo gaalada kibirtay warkooda lagu soo afxidho ayaa nabiga loo fasaxay wa fii lafdin waxaa ku yimid asaguna xadika fasax ibukhari wa hayr garanaysa xadid caana wey fain axadu nabigu wuxuu ka baqayaa dagaalka uu ku dagaalaya mako in hadda kadib qiil laga dhigto oo dadka qaarkood ay dhiiggii ku banaystaan oo maka ku banaystaan oo masjidka xurmadiisii iyo xaramkii ilaahay ay ku bahdilaan tiibuu ka hadlahaya fain axadun tarakhasa hadduu ruux ku cudurdaarto ama ku andacoodo liqitaali rasuulilahi rasuulka ilahi qitaalkiisu cudurdaar ka dhigto asagu inuu ku dagaalami karo faquuluu waxaad ku tidhaahdaan ninkaasi daalimka ah ina allaha adina lirasuulihi ilaahay baa u fasaxay rasuulkiisu inuu maka ku dagaalamo walam ya'dan lakum idan waa khaas wey waa daliilu takhsiis khaalisatan lahu min duuni lmuminiin hawsha nabiga gooni u tahay abuubakar iyo cumar looma ogola ina ku dagaalamaa cod kale iska badaaye haddii marka ad lagu weeraro adgu haddii difaac ay noqoto waa ijmaac adoo dhex joogo haddii lagugu weeraro inaad isdifaaci waa ijmac اmuslimiin taa muranna ma laha fain qaataluukum faqtuluuhum fiih idan muslimiintu waa ku ijmaaceen waxaa laga hadlay waa alhujuum wاlgaara iyo dagaal la amaamudo iyo hawl la bilaabo wey ama adoo iska dhex fadhiya haddii lagugu bilaabo waad isdifaacaysa taasi waa masala in aysan ka niqaashin wey sheekhulislaam baa ijmaca soo guuriye ibnuqayim baa soo guuriye ibn cabdilbar baa soo guuriye nawowi baa soo guuriye qaadi ciyaad kulligood baa soo guuriye inta arrin banaanka taallow ee waxaa laga hadlayo waa weerar iyo dagaal la askuma la bilaabo <clears throat> walam yadan lakum wainamaa adina lii saacata min nahaar aniguna xili maalin ka mida ah la ii fasaxay inaan howl camaliya ku dhammeeyo waqad caadad waa laabatay xurmatuhaa xurmadii iyo meeqaankii magaci iyo muxuu ahaaye caaganida ay lahayd mako ama xaramka ilaahay alyowma maantay soo laabatay ka xurmata bilams shalay siday xaaraam u ahayd bay maantana xaaraam u tahay weeye aan ku dagaalamaya anugu oo xilliga laga fasaxay mooye wa haadaa sariixun xadiidkanna wuxuu ku cad yahay fii annaha futixat cunwa canwatan in xoog lagu qabtay oo dagaal cad lagu qabtay maxaa yeelay dagaal wey qitaal baa nabiga ka sheekeynaya qitaal loo baneeyo oo la fasaxay buu nabigu ka hadlaya sulxi hadduu yahay sulxi qitaal lama yidhahda qitaal ma ah وأيضا فإنhu habta waxaa sugnaaday في صحيح ku sugnaaday أنhu جacala yومa الفتحi sanadkii furashada nabigu inuu ka yeelay khaalid بن الwlيd calى اmujanibati الyumنى dhanka midig buu u dhiibay ciidanka nabigu maysara iyo maymana iyo muqadima iyo mxuu u qeybiye saaqa iyo qalb baa loo qaybiya شhantaa madax شhan madax baa loo kala jebiya ciidan midig ka dagaalama iyo ciidan bidx ka dagaalama iyo ciidan mxuu ahaayey muqadimaho difaaca iyo ciidan bartan ku jira imise wey afar ciidan saaqal iyo raacda reeb oo dhabarjibinta ilaaliya shantaa madax uu ciidanka nabi maxamed joonay marka alkhamiis maxamedun walkhamiis reer khaybar markay lahaayeen waa ciidanka shan madaxal shan madax buu dagaalama nin difaaca gala oo horayba isagu weerar ah ciidanka ku xigay ee bartan ku jira ee qalbiga loo yaqaanay madaxweynuhu ama abaanduulo u dhex fadhiyo ciidan laba garab labada garab oo uu ka dagaalamo idan waa madax iyo garbaabo iyo minjimo weyn iyo wadnihii oo dhac bartanka ah waa ciidanka waxaa lagu matalahayaa ruux bani aadama madaxa hore muqadima la yihahdaa lugaha dambe saaqa la yihahdaa ama muaharana waa la yihahdaa muaharana waa la yihahdaa dhanka midig ciidanka dagaalama waxaa loo yaqaana maymano dhanka bidixna maysara la yihahdaa bartanka iyo taliskuna qalbi baa loo yaqaana shan madax wey hadduu ciidanka midigta lasoo jabsado bartanka ciidanku jirayaa taakulaynay madaxa haddii la celiyo qalbigaa yaa caawinay haddii labadan dhinac iyagu ay fayoobaadaan oo aysan ciidan culus la kulmin iyo dagaal culus madaxana aada loo caabiyo iyo weerarkii labada madax baa u imanaya labada dhinayaa u imanaya laba dhaamanayn bay noqonaysa nimankuna ishayseen xaggana way kaaga iman xaggana way kaaga iman maymane maysara kugu soo rogman haddii ciidanka dambe dhib loo keeno qalbiguna dib usoo noqon labada garabna way kugu rogal celinhayaan waa ciidan marka wada socdo weye si siman in loo dagaalama la doonahayo haddii kale waa la jabahaya nabigu hawsha isagaa tartiibiye carab maysan aqooni hawlahaas ayib hawshaa isagaa nabiga dejiyaa la yidhahdaa <clears throat> almuhim khaadin mawlid waxaa loo dhibay ciidankii maymanada ahaa wa jacala zubayr zubayrna wuxuu amiir oga dhigay cala almujanibati اlyusra dhankii bidix wa jacala abaa cubaydata asna wuxuu u dhiibay cala alxusari nimankii ayagu aan fardoolayda ahayn xusarku waa ragga aan hub wadanin fiican ee aan ayagoo lugaynaya waranlayaasha sacaboole hadda layadaa ba la amar iyo koonfur laga sacaboole anu ma aqaan hadda sacaboole waa niman gacmahooda wata farahun faraca taagahay ayib wajacala abaa cubayd taca alxusari maaye saxaabadu ma wada heli karaan laakiin nin walba wuxuu rabaa inuu ama biyaha dhaamayo dhaawaca qaado wax qabto bur ku dagaalamo waa ciid ma hayaa waxna ma haysto seef ma heli karo warna ma heli karo waa dadaalahaya wajacala calى اxusari xusar asalku marka saasa lakin hadda waxaa loo jeedaa waa ragga aan seeftooda watay warankooda laakiin aan wadanin cambuurbereed gaashaamo halmad wax ka difaaca hubka dadkaa wey aan difaaca lahayn ama ragga ayagu gengeman qaba mxuu ahaaye jaakatinaha difaaca xabadda koofid bereeda qaba warmaha wata nimanka ayagu waa niman diyaarsan ninka laakiin wararkii seeftiisa besa wata laakiin shaar iska qaba iyo macaws iyo sarwaal irbaddu ay duri karta ninkaasa xusar la yihahdaa saas hadda loo jeedaa wajacala albayaadi qawaaniga soo maray cabaa cubayd tacal xusari wa baطn اwaadi nimanka ayagu aan wadanin biracbireedka eh, hogaamin baa la yidhi xagga eh, waadigan hoose ee makana ka keen baa lagu yidhi faqaala yaa abaa hurayr markuu ciidanka la dirahay y nabigu wuxuu rabaa in ninba ninku ka adagya asaga u yimaado lanna suubanahu haddii ay dhib soo gaaraan ciidanku waa jabay qaadada waa in aada loo ilaaliyo oo muxuu ahay lagu talagalay inaan loo dhicin nabigu markay xaaladdu kululaato ansaar buu u yeedhan jiray xataa muhaajiriin uma yeedhan jiray meeshuu raba in laga biyo keeno ama ragga ku jira la jilciyo nabigu ansaar buu ugu yeedhahaya muhaajiriin xataa nabigu markaasi ma rabo nabigu markuu abu hurr u yeedho cod dheeraa yaa abaa hurera udcu liya ansaar baa le abaa hurr ansaar igu yeedh waa lakala baxahaya fa jaa-uu waa yimaadeen yuharu iyagoo degdegahay iyagoo degdegoo diyaara yimaadeen faqaala wuxuu hi yaa macshar alansaar ansaaray hal tarawna ma u jeedaan awbaasha qurayshin quraysh waxay soo ururisay awbaashtu waa min wabashahu waa tajmiic jamaacahu waxaad ururisay kulubkaan wey waa gaashaanbuursi wadadaan islahayn mid ka yimid xagga mid najdi ah mid tihaami ah mid xadari ah dadaan is aqoonin kulubkaanoo qalaan lasu keena wey oo mar walra meesha in laga horgeeyo rag ciidan diyaarsan oo la habeeyo isyaqaana la garay ilmo adeera isku tol ah isku degana is afgaranaya isku dhaqana isu hilbadirinaya waa la garan karaa niman laakiin mar un la ururiyey oo dhibbow intii laga soo saaray mar lasoo daayay ma tabar badno qacdoo horreysay kala yaacahayaan awbaashta nimankaasaa loo jeeda addoommadoodi iyo xulafadoodi iyo dadkii muxuu ahaaye eh, eh, laangaabkii laga tira badnaa waxbay soo urursadeen waxay rabaan mar inay nabiga ka horgeeyaan ayaguna dib u baxaan seeftu iyo birtu qabato dadka ay soo urusheen bay doonayeen qraysh waa dhib badan tahay ayuu marka wuxuu rabaa in ansaar culamada qaarkood waxay leeyiin wuxuu nabigu ansaar u doortay waxaa weeya wuxuu ka baqay nabigu qoraysh iyo muhaajiriin waa isleeyin waa rag wada dhasho ilma adeera amay danqadaan oo sidii la doonaya wax u seexan waayaan buu nabigu is yidhi siyaasa xarbiya weeye niman ansaar la yaaoo yasribiyiin oo halkaa madiine ka yimid oo nimankan wax qaraabanimo aan udhaxayn waxbaan aan ka sugaynin oo kulol waa in lagu sii daayo ninka laakiin odhanayna amu in balxabadda kadu awowga ayeyda iyo habarirta ilma abti baa tihiin looma baahno saa darteed nabigu hawshaasna aad buu nabigu u danayn jiray ciidankii usaama loo dhiibay asagoo lixiyo toban jira ama saddobiyo toban jira waxaa loogu dhiibay inuu aargoosto aabbihii nimanka dilay baa le tag falastiin intaad tagto ubna ka dagaalan gub aroorna weerar hana ku nagaana durba iska soo noq maxaa yeele ninkaas waa nin eeqaba utun buu qabaa laaban mahay ninka aabihii dilay iyo meesha aabihii lagu warjeefo ilaa uu tago uu gabakaba ka dhigo oo dhiig ku farxasho dhaqaaqi maayo ninkaas laakiin nin waxba uusan ka maqnayn wax badan samayn maayo siyaasadka noo nabigu aad buu danayn jiray maadaama quraysh iyo muhaajiriin wiil iyo walaalkii ay wada yihiin nabig wuxuu hi idinku ii kaadiyo anay la socdo ansaar baa hawshan gelaysa aw baashu quraysh ansaar baa laga horgeynaya nimankaasaa kala tuuri nabigu marka ansaar hawshaa u xulay hawsha in aad loo qiimeeyo wey marka siyaasadka xarbiga ah markii la damcay reer lakhami iyo judaam iyo qudaaco iyo qolyihii eh, camr bn caas ree abtigii ahaa ee hooyadii ka dhalatay in lagu duulo camrna caasoo sanadba sideed bilood muslim ayuu nabigu u dhiibay oo amiir oga dhigay abubakar iyo cumar baa ciidanka ku jiray amiirna waxa uu ahaa nin islaami qabla sana soo islam amiir laga dhigay nabigu muxuu oga dan lahaa qabaa'ilkaas weli dagaal nama dhex marin diintaa la gaadhsiinhayaa ninka soo duulay waayo ciidanu maxamed leeyahay weeyo laakiin amiir waxaa ka ah wiilkay gabadha xaliimahay dhashay oo muxuu ahaa waa ina caas camri miya ahaa way soo dhowaanhayaan ninkan abtigan unahay horta waan hadallaba horta muxuu rabaa wiilku muxuu naga doonhayaa way soo joogsanhayaan duqaydu iyo qabiilku wiilkay abtiga u yihiin ku degdegi mahayaan asaguna ku degdegi maayo wada hadal baa meesha laga rabaa waxaa laga yaabaa iyadoon dhiig badaadanin inay islaamaan xikmadda nabigu waa qiimayn jiray marka la rabo laakiin in baasha bir lagu jeexo nimba ninkuu ka adagay buu nabigu u xuli jiray meesha sulxi laga rabana asxaabu sulxi buu dirahaya meesha in dhiig lagu farxasha la doonahayana ragga hawlaha ku fiican buu nabigu dirahaya ragga inaad ka warqabto wey lama baahno hadiyo goor inaad wadaadka tusbax ududuubnaa tira orad u soo jihaad maba yaqaane si loo rida garaba maaye kii muxuu ahaayey dagaalihii dagaalihii ahligaa xuruubtii soomaaliya isku baabi'isay waagii la isbaabiinhayey baa yaa wadaad la yidhi beri baa weerarhayaay qorin qaadoo tababaro intaas las weerar qori baa loo dhiibi markaasuu tijaabiyey dhacdu siiba qorigu tuuray matag buu ka wareegey qoriga waa tuuray matag buuna ka wareegey yani hawl hawlihiisi ma aha laguma lugeyn karo ninka weligiiba qoriga muusa arag lama soo tababarin dhibbo ma soo marin hawlihiisi ma aha ayar ninka waxay dadka waani in la yidhaah oo yaasimaha inoogu akri oo inoo gunaanad hawshan jooji ama si fiican loo soo carbiyo ahay eh. nin walba hawshu ku fiican dhibka jira somad waa wey ninku marba hadduu eh, muuqdo wax kasta inuu caalim yahay oo fatwoon karo oo mujtahid yahay oo geesi yahay oo caqli badan yahay caalim duqanaa jira nin caalimo fahmo badan oo eh, muxuu ahaayey qur-aanka iyo kutubtao dhanba dusha ka laakiin dabaal ah oo caranaa jira weliba soomaalida uu ku badan yahay qolyahan reer galbeedkana aad ba ugu badan yahay somaali galbeed waxaa weeye waagu hore ninka diraca ee fiican ee kartida badan ee caqliga badan geelay raacsan jireen geeluu raaci arigu dhaqi reer ku dhaqi midka sawca ee ariga sii daaya ee maqasha fakiya ee neefkii loo dhiba sii daaya dugsigu qur-aan bay geyn jireen hawshaa ma taqaanaa maxaa loo qas lahayaa maba taqaanaha dhibkiinu saas wey annagaa soo maroon iskaba daayar baa garanayna ninku nimbe ku ka qiimo badan yahay waa wiil fariid ah geela loo diri lodaa loo diri geelu xirin reerku dhaqi uu safri gabdhuhu dhibaadin ninkaas waa mas-uul wey welig waxba la bari maayo reerkuba hayaaba midka asagu doqonka meelahaas ka seexdo intuu baqan seexdo geelu ka fakro ee adhow xala dhaafo ee sidiisuba meella ku hagaagwa naanaadka ah dugsi qur-aan baan la fadhiisanhaya kan meella kuma roone un qur-aankii diinta ha barto ha dhow ha siyaaristay leeyihi dhaqankaas uu ku badnaa gobolkaas aad aminkana waa ka jira hawshu aminkan saas weeye haddaba waxaan ognahay dadka reer maal in badanoo ka mid a ah, wiilka firfircoone caqliga badan ama fahmada badan fiican iskuulaadka la geeya barayfad baa la geyn afgaalaadka la bari xisaabaadka kombyutaraha howlahaas ka doqonka dugsi qur-aan baa la geynaya way ka jirtaa nairobi ka jirta anaa aqaana niman sidaas sameeyaan aqaanaa iska badaa cid kalebe oon ka warqaba isagu barayfadka loo diray iyo iskuulaad jaamacad gaala laga saari ilaa mastereed dictora ilaa u qaato hawle adduunya ka shaqey baa l amaa kan soma aduu orod muxaadare soo baro qur-aanka hawlahaasaad ku fiican tahay hawsha marka ninkii caalim ee waxyaqaanaba nin caqli badan hamoode hadduu caqli badan yahay inuu geesi yaha moode nin walba wuxuu ku fiican yaha loo daayo laakiin dhibku waxaa weeye nin walbo hadla ama doobiyo soomaaliya waxay moodi caaqilkii soomaaliyeed caalimkii soomaaliyeed abwaankii indheergaradkii geesigii wax walba waa asaga way caleemo saaran hadhowdna gaalo oola geli gaalo oola geli markaasay u dhammaan cabdullahi yuusuf baan ka qaylinay oo yidhi kursiga ii daaya aniga wixii kalena lidii soo dhowaan maayo kursidaad ii daysaan gaalo waan iska dhicin etoobiya waan la dagaalamay waxoo dhan badan baan saari mayaa layidhi shariif baan ku cararay kambaalu noola galay iska badaa etoobiya kambaalu noola galay iska badaa afrikaan kasta iyo gaal kasta noo geliy dhulkina waaba iibsadayba inaysan barro wuxuusan samayn oo muxuu ahaaye cabdiqaadisan salaad samaynin oo xataa qablayaashana baabiya salaalka aysan samaynin oo inayay uusan samaynin buuba asagu sameeyey dhulkiibuuba iibsadayba intii noolaydna waa baabaashay caradiiba ku darsaday dhulkiibuu ku darsada oo iibsaday ibr marka waa aad waa in loo taxadara nin walba meeshuu ku fiican ya waa in la geliyo dadku waa dhisme dhismaha dhagax walba meeshu qaadee ku aadan waa in lagu cubo hadaad midaan meelha ka akayso guriga waa dumaya awsha aad waa in loo nabigu ansaarbu hadda u yeehay lannu ayagaa ku munaasab ah inay ka aargoostaan edbiyaana quraysh maxaa yeeley ansaar ragga laga qabo waxaan kaga dhimanin fii jaahiliyatin walaa hayriha baa kaga dhimta dagaalkay quraysh la galeen iyo carab waa leedeen lugtay la baxeen quraysh wax yar eh, ansaar baan ujeedaa fii yowm waaxid baa siddeetan iyo lix nin ka eh, sheegtay meel walboo la tago ragga soddon labaatan afartan baa taalla marka waxaa loo baahan yahay niman ayagu mxuu ahaaye carabka ruugahaya oo dibinta ruugahaya nimankana ku fiican waa in loo diro nabigu wuxuu yihi ma ujeedaan hal tarawna awbaasha qraysh ee jumuuca quraysh ma aragta qaaluu nacam nabi alla waa ujeednaa meeshay wax ku urursadeen qaala wuxuu ihi unduruu firii si fiican ii dhegaysa idaa laqiitumuuhum hadan berri markaad is heshaan waxaan idinka codsanhayaa an taxsuduuhum aw an taxsiduuhum xasdan inaad jartaan sida balka loo jaro xasdigu waa balka sida loo guro iyo masagada sida loo guro ilan sabuulka sg saa u taagan baa madaxa la gooyaa luunti saa u taagan dheer sabuulka qalloocay baa laga goynaya baal manjo la yidhahda midi baa saa loogu jara af badan la soo marka madaxa ka gura sida beerti sida balki madax waa in laga guro idan nabigu wuxuu le madaxa laga guro sidii beertaa loo guro waana nabi la soco hadda waa nabiy raxma wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin ra'uuf raxiim raqiiqa alqalbi wey laakiin raqiiqa qalbi meel baa looga baahan yahay meella waxaa looga baahan yahay qalbi qalbi asad jari ah baa la doonaya aad weligaa iskaga ilaali hawsha ayadaa an taxsuduuhum xasdan wa akfaa nabigu wuxuu hoos u dhigay biyadii gacantiis midigta ahayd wa wadaca yamiinahu midigtiisi buu saaray calaa shimaali bidixdiisa nabigu saasuu yidhi ma ujeedaan ha halkaas ka gooye waa madaxii nabigu tilmaamaya si loo guri lahaa madaxooda ee beerta loo jafi lahaabuu nabigu u tilmaamaya sidaa yeela oo gura wey fadribuu fowqa alacnaaq wadribuu minhum kula banaan wey wa qaala nab wuxuu hi mawcidukum safaa meeshaan ku ballaneen bar tilmaameed bar kulan baa jirta ciidanku waa in meel la yidhah halkaa laiskugu yimaad oo hadhow ragga lagu tiriy maxaa shiiday maxaa nool yaan lahaynin haynin maxaa la isu keenay bartilmaameed tilmaameed nabigu militari ba ku wada riwaayo kale socda oo wax idin kor yimaada seexiya xataa ataa m ataa tajtamicu الsafا mawcidkum الsafا halkaa waa in laiskugu yimaad qaala wuxuu yihi abu hurayra famaa ashrafa yowmaidin ma madax taagin maalinkaas lahum lilansaar axadu axad min alquraysh ka mida ilaa anaamuhu waa seexiyeen bu nabiga amray ninkii madaxa kor u taagaa sidii sabolkay u goyn hayeen bu gobjoog buna abu hurayra wsacida rasuul lahi safa nabigu buurti safuu fuulay wa jaaءat اansaar ansaar baa bar kulankii laskugu imaan lahaa faaaafuu bisafa bay isku wareejiyeen nabig war ka qabanhayaan ile rag bay soo seexiyeen nabigu waa la ikhtiyaali karaa rag baa gaadi kara bal nin qurasha isku day nabigu inu asagoo nabigu hawsha intuu dhameeye khudbeeyey doonaya inuu kacbada galo oo cumaan ibn alxa ka codsaday furihii eh, kacbada ayaa nin isku dayay inuu ikhtiyaalo markuu soo dhowaaday iyo nabigu wuxuu yihi hebelow maxaad doonaysa ma nabi allow inaan kuusoo dhawaado ku salamaan rabaa maada fii baطnika wa fii qalbika maxaad aami maxaa qalbiga kaaga jira laa shay ila اkhayr buu nabigu waa ku qoslay markuu ku qoslay waa isna isgartay wuu qoyey wuu isku naxay waxaa l laa ba'sa caleyk waxaad doonaysa waa la soco laakiin iska socaley waxba lagu yeeli maayo ashhadu anaka rasuul اlahi saacadda laga bilaabo horaa maxaad moodeysaa l intaas anaga hadda noo qarinaysa marka nin noocaas saa loo galay waa jira waa isku dayey fii kuli mowطin nabigana ikhtiyalaan bay doonaya ilah baa ka badbaadiyey subxaana wa tacaala ansaar marka waa malateriyiin wey waa nabiga isku bay ka qabtay isla markiiba wa jaaءat اlansaar baa timid faataafu bisafa ciidanka socod muhaajiriin baa u yaraa dhowr iyo toban madax buu ciidanku ahaa wa maca daalika ansaar waxaa u badnay ansaar muhaajiriin safkoodu gooni buu ahaa layn gooniya ahaayeen wayna yaraayeen laakiin waxay u labisnaayeen sidii muxuu ahaayey commandosku kulli waa nin laga garanayo kuma jiri in yar bayn laakiin hay waxaa u badnaa reer bani xaari ibn khasraj baa u badnaa oo nabiga markaa ku xigay oo katiibat اlansaar alkhadraa laa yuraa minhum ila اxudaq waa inaga soo maray indhaha basaa ka soo jeeda waa maskaraata kulligood waa nimankuu ka qayliye way abu sufyaan ee yidhi kuwaani wax iska dhicin kara ma jiro wax fooda gelin kara lama arko toddoba kun bay ahaayeen baa la qiyaasa keligood keligood baa toddoba kun ahaa toddoba kun oo reer khasraj ah oo wada maskaraata ayaa fooda gelis طaafuu bisafa safay isku wareejiyeen fajaءa abu sufyaan baa yimid faqaala xu الله rasuul allah rasuulka ilaa ubiidad waa la baaba'shay irankaa loo siibay ibaadada waa w ihanka in loo siibay xididka in loo siibay ubiidad waa la xidid siibay khadraau quraysh quraysh micigiirteedii khadraau waa waa madowgi iyo badnaanshihii bimacana waa maxay aglabu quraysh waa baaba'day wey wax yar baa ka soo hadhay laa quraysha bacda alyowm quraysh maanta kadib ma jirta bu waa reer rogmaday oo lugta la baxay quraysh danba la maqli maayo maa arbad ku fasaxnaba logsidiisa faqaala rasul wuxuu uhi man dakhala daara abi sufyaan fahwa aamin waman alqa asilaaxa fahwa aamin waman aklaqa baabahu fahwa aamin masaas ahaa caanadaatoo la daba qabtaay kibirkiinibaa bato waa laydin kari waay horaan baa idin sheegay in ah, haddaydin hogaamsa ad go-aysaan yaa macshara quraysh wallaahi inii qad ji'tukum bidabxi buu nabigu horaan u sheegay inay go'ahayaan way ku caqli qaadan waayeen riwaaya cinda ahli sura mashhuura cinda ahli siyar mashhuura ah cumaan ibn abi alxa ayaa maalin qolyihii furaha kacbada hayn jiray ayaa fi ljaahiliya bay quraysh buu u furay albaabka kacbada markaasay galeen markaas isku guraan nabigaa dacay isna inuu galo bacdamaa bucia dacwadu intay socotay maka nabigu ka tegey markaasuu riixo nabiga kala tuuray markaasuu yihi tolkii aan raaco kacbada gala idaah kudayn mahayo wuu u diiday si xun buu la hadlay wuu aflagaadeeyey nabigu iskaga aamuso wa kaana xaliiman wuxuu i waxaa laga yaabaa mar dhow inaad indhahaada saarto anoo furahan kacbantaan gacanta ku hayo khiyaar u leh inaan u dhiibi ruuxaan doono aduguna a miskiintaan kutusi doona cumaan baa wuxuu ka yidhi halkan markuu yidhi waan iswaale oo waan canaantay laakiin qalbigaygu taabtay bu hadalka isaga way dhacday saasagii baa loo yeelay yoma fatxi maka furaha keen baa le soo gergerirahay furihii baa laga qaaday nabigu kacbaduu furtay wuu galay cabaas iyo cali baan u yidhi nabi axmed furaha naga nasiibay dheh ilan siqaayadan iska lahayn siqaayat ulxaaj baan leenahay furaha noogu dar xijaabada mafaatiixa beyt illahi nagu wareejiya nabi gaala maanta waa jabtay cabaas iyo cali baa hawshaas aad u qalqaaliyey markaasuu nabigu uhi awey ninkii furaha hayen jiray nabi allo waa qaada buu hi hadda ka hor maxaan ka ori waad ii sheegtay waa hawshu waa dhacday furahaas ka qaadaan lagu yidhi lakin hadda waxaan awooda ninkaan ba inaan udhiibo laakin alyowma yowmu wafaain wa bir waa maalin ballanka la oofiyo xadgudubna aan la samaynin shay kasta siisaan u daynaynaa ree haashimiyiin saqaayadiina wata idinku soo ma aha wata idinku furihiina xajista inaad xadgudubtaan mooyaan ladinka qaadi maayo marka hawshu waxaa weeye nin walba hadduu lamarkiisa xagsan waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u gargaarayaa muslimiinta daata abi sufyaan ruuxii gala fahwa aamin waman alqa silaax hubka ninka tuuro dhiga fahwa aamin waman alqaa baabahu fahwa aamin idan adilada kutusaysa weeye in maka xoog lagu furtay wa aydan waxaa ka mida adilada kutusaysa fa ina umma haani'in hinda magaceelaya iyo ramlaba waa la sheegaa faakhitana waa la sheegaa dhowr magac baa loo sheegaa laakiin magac sax ah oo laisku waafaqsanya ma jiro oon kunyadeeda ka ahay fa ina umma haani'in ajaarad waxay magan rajulan oo ka mida dumaashiyaalkii qolyo xididkeeda ahaa fa araada cali bn abi aalib wuxuu doonay qatlahu laba nin iyadu caruurteeda ninkii dhalay caruurteeda adeerayaashood ah oo ama dumaashiyaalkeeda ah baa soo cararay gurigeeday gelisay way ku qataartay markaasuu cali ku qamaamay oo dabcan inuu dilo ila nabigu waa fasaxay in quraysh la jilciye intay ku qataartay gurigii bay soo carartay nabiga u timid nabi allow laba ninuu magan geliyey buu walaalkii rabaa inuu dilo cali ayadna maalinkaas islaamtayba hadda kormaysa islaami sida raajixa ah faaraada caliyu qatlahu faqaala rasuul اlah qad ajarnaa waan magan gelinay man ajarti axadkaad magan gelisay yaa uma haani'in wa fii lafdin canha waxaa kusan lafdi gala iyadoo ay ka warantay lamaa kaana yowma fatxi maka maalinkii maka furashadii markii la gaadhay ajartu waxaan magan geliye oon magan siiyey ammaan siiyey rajulayni min axmaa'i laba ninoo ka mida ah xididkayga ama dumaashiyaalkay ah faadkhaltuhumaa beytan guri baan gashay وأغلqtu calayhimaa baaban albaabna waan kusoo qataaray fajaءa waxaa yimi ibnu umi hooyaday wiilkeedii baa yimid iskooya isku abana wa ahaayeen waa cali bay ujeeda cali bn abi aalib hooyaduna faatima binti asad baa la odhan jiray cali iyo caqiil iyo aalib iyo jacfar waa inaga soo sheegnay iskooya ahayn laxmi bay ahayn kulligood fatafallata waa baxsaday la qamaamay calayhimaa dushooda bisayf cali baa ii yimid oo kula qamaamaya seef inuu laayuu rabaa rag lixa ah oo nabigu dhiigooda baneeyey fi xilli wadaxan lagu dilo laba ka mida ah isagaa dilay isaga gacanta ku dhacali nin dilaabu ahaa <clears throat> fadakartu xadiid alamaan carabtu soomaalida way taqaanaa cali cali qawli u yaqaano dadka inuu laayo oo dilaayahay way ka warqabaan somalida cali way yaqaanaan ayb nin gaaban baa laakiin laba ah ma dheerayn nin gaabanoo laakiin buuxo oo laba kallo ah derbiga leh <clears throat> fadakartu xadiid alamaan xadiidkii ammaankan u sheegay in nabigu dadka aamin geliye oo yidhi ninkii gurigiisa soo xidha ammaan buu siiyey nabigu maxaa seefta ola qaama caliy iyo waxaan kaloo u sheegay wa qowli nabiy way ka soo tagtay calina waa guriguu hortaagan yahay markay soo baxaan inu dhul dhigo oo madaxa goyu rabaa waa gaalada hayaa ayadna nabiga ku maqan tahay xadidkii ba u sheegtay iyo wa qowla nabiy baan u sheegay uu yidhi qad ajarnaa waan magan gelin liman ajarti yaa uma haani'in wadaalika daxan barqin bayna ahayd bay tiri bijawfi makata maka bartankeeda bacda اfatxi inta la furta kadib xadikan fi saxi bukhaari wغayri faijaaratuhaa lahu magangelintay umahani magangelisay ninkii guriga ku car laba nin bayna ahaayeene iyo wilaayatu caliyin cali dooniduu doonay qatlahu ninkaa inuu dilo iyo waimdaau nabi nabiga socod ee fulintuu fuliyey ijaarataha ammaankeedii sariixun waxay ku cadyihiin intoo maka laisku daro fii annahaa mako futixat canwata in xoog lagu furtay iyo dagaal intaaba maxay tahay dagaal bay kutusaysaa dhiiggu waa banaanya dadka waa laynhayaa ninkii gurigiisa ku carara ee ammaankii yaraa ka faa'idaystaba mooye wa ayضa adilada kutusaysa in maka lagu fartay dagaal fainahu amara nabigu wuxuu faray um, muslimiinta qatla maqiis ibnu subaaba miqyasna waa la yidhahdaa maqiis ibnu subaabata wabni khaطalin wa jaariyatayn iyo laba gabdhood laba fanaan bay ahaayeen dumar eh, buraanburo oo iyaguna hees iyo tixmaansa ateeyo muslimiinta caayay ahaayeen dhowr nin oo ilaa dhowr iyo toban la gaadhsiiyey buu nabigu maalinkaa fasaxay meeshii lagu arkay in la dilo habaar ibn aswad baa ka mid ah oo ninkii zaynab markay soo jiroonaysay abulcaas uu soo fasaxay intuu ka daba yimid iyadoo xaamila intuu kala tuuray oo dhagax ku duldhacday ay dilantay xanuunkii waagaa ay qaadaynas ugu xanuunsa way u dhimatay kamaysan kicin bukaan socod bay iska ahayd lakiin xanuunkaas bay aakhirkeeda u dhimatay zaynab ninkii sidaa u galay baa ka mid ah habaar ibn aswad odhan jiray wuu baxsaday oo intuu baxsaday guri galay ay bacdu صaxaaba ammaan usoo qaadeen kadibna nabigu iska cafiyey faaslama waxasuna islaamu waa badbaaday ninkuu nabigu odhan jiray hadaad aragtaan guba faaxriquuhu biاnnaar markay saxaaba u dhaqaaqeen oy halabsay dooneen inay raadsaa ay dilaan ba nabigu ui soo noqda kaalaya haddaad aragtaan yaan la gubini hal la dilo fainahu laa yucadibu biاnnaar ilaa rabu الnaar marka ninkaas baa kamid ahaa waxaa ka mid ahaa cikrima ibn abi jahl baa ka mid ahaa liannahu kaana shadiida calى اmuslimiin kaabii aabbihi oo kale u ahaa nin dhib badan ba asagoo dhib kale muusan geysanin oo muslima gooni muusan dilin dhaqan xumo kale muusan samayn laakiin cadaawatuba aad u daray cikrima ka mid ahaa sawaa ibn umaya ka mid ahaa sawa ibn umaya baa ka mid ahaa oo asaguna dhowrku isku daya nabigu inuu iyo saxaabo badan marka rag dhowr iyo toban nabig wuxu uhi meesha lagu arko kuwaasi waa gooni budo gooni u tuman weeye dhibkoodii baa ummadda ka asidiyey waa in si gooniha ah loo edbiya kuwaas intooda kale man aqlaqa baaba fawa aamin kuma jiraan kuwaani man alqa silaaxan kuma jiraan kuwa ama hub ha tuureen ama masjid ha galeen wa in tacallaquu biasaari kacba waa la dilhaya dhowr iyo tobankaas badankood way baxsadeen oo intay dhuunteen ayay ammaan qaateen laakiin rag ilaa lix gaadhaya iyo laba gabdhood ayaa leeda iyagu kuwaasaa gacan ku tegey raggaa waxaa ka mid ahaa miqyas ibnu subaaba baa ka mid ahaa iyo wbni khatal wa jaariyatayn walow kaanat futixat sulxa labada gabdhood way heesi jireen ayagu muslimiin buraanbur bay tirin jireen gabay bay tirin jireen muslimiinta caayi jireen fanaaniinta muslimiinta caaya haddii la qabto waa lalaynaya xataa ammaan haddii amaanka waa baail xataa ammaan haddii la siiyo la dayn mahayo waa dhiman hayaan lianna alamaan laa yasixu fi hada almaqaam ninka noocaasoo kale ammaankii uu ad siisay ma socon maxaa yeele niman ammaan la siiyey oo nabiga loo keenay oo u damcay in la dilaa jiray oo marka saxaabadu dili waaye nabigu iska gacan qaaday cabdullahi bn abi sarx baa ka mid aha cabdullahi bn abi sarx baa ka mid aha cumaan walaalkii agga eh, nugmada cumaan baa nabi allow ninkii waaka anaa ammaan siiyey waana islaamay nabi allow beeca ka qaad nabigu waa sugey cumaan baa ku celiy nabigu waa sugey mar saddexaad buu ku celiyey asan gacantu la qarqarhay nabi allow beecay ka qaad nabigu waa sugey markay saxaabadu ninkii eh, qoorta madaxa la tegi waayeen bu nabigu gacantii saaray marka cumaan iyo israaciil ninkii baxsaday buu nabigu wuxuu ninkii intaa aan sugahaye en gacanta diidanaa maxaa madax u qaadi weydeen nabi allo waa maad noogu iljabin weyde maaad noogu baaq weyda nink waan diin lahayne inaad noo baaqday ahayd nabi wuxuu hi laysa linabiyin khaainaة اlacyun aw laysa linabiyin an yumida nabi uma banaano inuu iljabiy ama isha ka baaqo ama faraha ka hadlo ama madaxa ka hadlo si sariixa wa inu daaya ama dila buu nabi leeyahay wixiisu banaanku yaallaa khayaane iyo hoos kabaaqid iyo hoosta wax laga baaqsa nabi shuqulkuma lah daahirkiisi iyo qalbigiisu waa inays waafaqaan ansaari baa nabi allow marba intaasoo goor baan ninkan madax la tago baan kaa cabsaday inaan ku gacan dhaafaan diidana ee dhowrkoodba waxaan muhday inaan ninka madax la tago laakiin waan ku gacan dhaafi waay inaad ii baaqdae nabi allow aduu ninki baxsay kolley marka waxay tusaysaa asagoo ammaan la siiyey oo weliba islaamnimo doonaya oo gacantii la qarqarahaya buu nabigu wuxuu doonaya in la dilo laakiin maanic kalaa yimid kadibna ninka waa baxsaday qadar ilaahay baa yimid nin ansaari ay asna wuxuu ku nadiray hebel nin la yihahdo gaal ah oo qorayshi ah hadduu arko inuu dilayo reer hawaasin buu ah ninkii oo marka muslimo lasoo qabtay socdaa yimid oo intii gaala la jebiyey soo dhiibay markaa inuu islaama doonayo ansaarigii baa la istaagay seeftiisa nabi allow nadarkayg ninkaan ku nadray waaka nabi allow nadarkayg nabigu marka waa ka aamusay wuxuu rabay nadarkiisa inuu obsado keesna xul aan islaama nabi allow uh, waan islaamahaya gacanta ii geli nabig waa u aamusa ansaarigu wuxuu rabaa inuu fushado nadarkiisa markuu ansaariga dhaqaaqi waayey oo gacan qaadi waaye nabiguna hadal cadsiin waaye iyuu nabigu beeca la galay ninkii islaamki ansaariga baa miraada nab allow nadarkay nadarka adaa ku ciyaaraa le imisaan ku sugay nadarka adaa ku ciyaaray intaan gacanta kuu hayay n ku sugahayy maxaad nink u dili weyd nabi allow maxaad igu baaqi weyd asagoo dha dhowrkood bay hawshaa nabiga soo wartay sal slam ma rabin marka inay iskhilaafaan daahirkiisa iyo baatinkiisu saxaabaduna cadowga ilahna ka argoostaan waa doonay howlo badan baa hawshaa jira almuhim ah. nabiga khaas ku taa culmigu leeyihin hawsha ayada ishaan ka baaqaynaa ma ahee lugahaan ka baaqaynaa alxaafid ibn xajar wuxuu leey arrintaas waxay khaas ku tahay suubanaha maxaa yeelay ama inteedna kale waxay noo shaqeen harbu ah, khadca ah. dagaalka dhan baaba dhagara oo baaq iyo indha iyo baas ku socda isaga dhanba hawsha hawl ambiyada khusayso khaas a ah wey ambiyadu meel yaroo saxar leh in laga dareema lama doonayo ama nin kale halgamaya wixii aan qadri cad ahayn waa shaqaysanhaya galadan waa la jilcinhaya almihim walow kaana futixa sulxa sul haddii eh, lagu furtay eh, lagu furan lahaa lam yamur nabigu ma fare biqatli axadin minha min ahliha waa sax hade hadday sulxi maka lagu furtay nabigu axadna hala dila muusan yidhaahdeen wala kaana dikru haaulaa'i kuwaa sheegidood wuxuu noqon lahaa mustanan kuwa laga soo reebay min caqdi sulx nimankan ibn khaal ibn khaal isagoo khaain buu ahaa oo maxaa yeelay eh, waagii wuu islaamay wahaajara madiinuu tegey asagii nin ansaariha nabig wuxuu u diray zake inay soo ururiyaan adoonu lahaa oo muslimana wuu kaxaystay markay muddo sii maqnaayeen oy geel badan iyo lo iyo adhib soo qaadeen ay maalin meel ku furteen iyagoo daallan bay daateen markaasuu addoonkiisa muslimka wuxuu ku yidhi aniyo ninkii ila socda waa yar seexanaynaa intaanu jiifno waa haraadsannahay neef ka mid a ariga ay wateen buu i noo oo raashinka diyaari raashinko bisel lagu yimaad ilaa shaqaalaa tahay khidmaynhaye ninkiiba asna wuu daalana wuu dhacay wuu garab dhacay hadhow markuu soo toosay raashinba ma jiro neef qalal ma jiro hilba ma jiraan wuu xanaaqay seef buu la booday isagiibuu dilay addoonkiibuu dilay muslimka ah ansaarina waa soo carar wuxuu ninka wax dila wax nin baasba asaga marka wuxuu ogaaday hadduu noqdo in si fiican loo tarbiyayn doono ama loo qisaasi doonaba wuu cararay fartada can islaam ibnu khatar sidaasu isagu ah abdulahi ibn khatar ibn abi sarxi baa ku jira cumaan naaska xagga naaska walaala ka ahaayeen asaguna muslim buu ahaa waagiisa hore min katabati اlwaxy markaasuu ridoobay marka ku soo noqday markaasuu wuxuu dara bilaabay waxyiga anaa u qori jiray maxamed oo qur-aanka waxaan doonaan ku darsan jiray waxaan doonaan ka goyn jiray khaain beenalu ah nabigu marka wuxuu rabay inuu si fiican u ciqaabo ninka asaga ah dadka noocaas dembiga badan galay ee muslimiinta la xawiyey ee dhaawaca badan geystay waa in la edbiyo wاladiina idaa asaabahum اlbagyu hum yantasiruun nimanna kufri iyo gaalnimo wa kal kumaysata nin idindaro iyo saqajaannimo buu ku daray fanaaniinta islaamka caaya maalin gacan lagu dhigo waa in la laayo wey la daynma fanaaniinta gabayaaga gabdhaha buraanburka tiriye muslimiinta weerara iyo diintanada dura waa in la edbiyo kuwa ayaga ah ninkii muslim dila isagoo murtada waa in si duuna loola xisaabtamo ayb allaahuma hadduu soo islaamo annagoon gacanta ku dhigin markaa waa daynayna annagoon gacanta ku dhigin hadduu toobad keenoo soo islaamo waan iska cafinaynaa laakiin kuwa diinta caaya ku jeesjeesa riwaayadaha ka dhiga majaasilada ka sameeya hebel waxgee jirtaa jahanabaan kasoo dhawaaqahay anaa meesha ku jabay iskaga carara meeshana lagu geli maayo nimanka noocaa hawlaha dejiya waa in sayfi gooniya loola xisaabto waa garanaysaan hawlahan ka lafahmay ila tahay dadkaasi fiican xisaab khaasay u baahan yihin waa in sunada nabi maxamed la ay u baahan tahay fahm badan bay u baahan tahay walakaana dikru haaulaa'i mustatna min caqdi الsulxi nabigu wuxuu haweenka lalaymayaa la dili kuwan maxaa loo lay dembi gooni ay galeen haween hadday dagaalanto iska daya hadday af ka dagaalanto way tegeysa nin bay noqota khadkeeda way ka baxday bilcaanima lagu ogaa inay reerkeeda dhaqato nabad ku joogto warshad caruurta soo saarta ay noqoto way diiday intay xerxaydeeto guddiga nalidka dh gabay iyo buraanbur bilowday ragay ku biirtay ununkaa loo guduudeen akharaa loo diray taasoo kale ya amiin artist muxuu ahaa nin kanada joogayba muxuu sameeya waynu ka shuuraynayna ninkaas waa in laga shuureeyo ninka hawshiisa waa rag in la iska arko wey <clears throat> ma kana wla kana dikru cafwan وأيضا في الsunani waxaa ku sugan sunanka بisnaadi صaحيiح an النبي صلى اه عي sسلم لama kana yومa فتحi maka nabigu maalinkii fatxu maka la gaadhay qaala wuxuu ihi aminu الnaasa dadka ammaan geliya oo daaya ilaa mar'atayn laba gabdhood mooye iyo wa arbacata nafarin iyo lix ragga mooye afar ragga lix bay isku noqdeen labadaa dumarka iyo afartaa ragga ah uqtuluuhum dila ayagu lixdoodaas wain wajadtumuuhum aad heshaanbe mutacaliqiina biasaari اkacba ayagoo ku dhegan daaha kacbada haddaad artaan dilaalay masjidka bada masjidka weyme kacbada laftarkeeda masjid u kaadi waa kacbadii kacbada daakil masjid ku waa taqanaa de ma aqaan haddii rag baa waxaa la yidhi u haysta nabig maa meesha ku xabaalan yahay mm. oday soomaaliya xajiye baa la yidhi markaasuu ihi kacbada markuu ku dawaasho waa ilaahay maadi maanta haddaan qabriga nabiga taaganahay kaas adgo halkan ma ahayn madiino wey xabu jira oo naga tag waxwaalan baa tahay marka kacbada uqtuluuhum wain wajadtumuuhum mutacaliqiina biasaari اkacba kacbada ayagoo ku dhegad aragtaan dila rag saa lagu dil waxaa ka mid ah cabdullahi bn khaطl baa ka mid ah camaar ibnu yaasir abu barsat alaslami iyo camni xureyd baa u tartamay marka la yidhi ibnu khaطl baa kacbada ku dhega nabi allow maxaan samaynaa nab wuxuu ihi iqtuluuhu wain tacalaqa biasaar اkacba saxaabaa marka u barotantay waxaa u rodbadiyey abu barza alaslami iyo camni xureyd baa isku mar seefta ku boobay halkaasaa lagu dilay dhiiggiisa kacbadu ku daatay masaajidka yuu haleeyey waa laga tartaramhaya dhib ma murtadiinta iyo munaafiqiinta gaalada ah iyo gaaladu banaankan ku dilaynaa laakiin hadday duruuftu keenta maski in lagu dilo mxraabka lagu gowracayo mixraabka lagu gowracayo ku jira ayb wax daliiloo diidaya lama arko wax daliiloo diidaya xaalat alikhtiyaar iyo xaalat adaruura walxaaja inu kala saarayna xaalat اlikhtiyaar nin walba banaankaasaan oola baxayna banaankaan geenaynaa oon ku xisaabinayna ila masjidka kayle iyo dhawaq iyo xuduudda lagu oofiyiyo lama ogolo calaa khilaafin fi masala اakhiira haddii laakiin hawshu ay noqoto in ninkiiba sayn laga soo rifi waayo oo asagoo daganba la waayo xilligu masaajidka galaba mooye masaajidkan ku dhex miijinaynaa laftirkiisa ayma dacwa najdiya sidaasay yeeleen markii ibnu macmar ay keri waayeen ay keri waayeen waxay ku dhex dileen masjidka isagoo salaad fajar tukaday oo gacmaha taagahaya ay kala gooyeen labana isma weydiine sheekh cabdilhabaana soo farasa in la yeelo isagaana amarkaa ka dambey waa masale iska basidoo fiqi ah wey gaalku meeshii laga helo faqtuluuhum xayu wajadtumuum ba ilah yidhi waa cumuum meel kastood ka heshaan xayu saqiftumuuhum idan suura eh, tawba waqcuduu lahum kula marsad meel kasta u fadhiista wuu tukanaysaa gaal u yahay buri shee cumar maxaa ka leedihi salaadda miyaan ku haysanin salaadda maana ku haysanin Ah, ninka isagoo tukan baa la deli hadda haddaad zinaysato ciyaadan bilah oo adoo muxsan ah oo meher xalaal ritay iyo galma xaala aad zina ku dhacdo soo adoo tawxiidna lagu dili maayo adoo ceshihii soo tukaday oo kun wardi soo akhriyey oo qur-aanka khatimay oo laba jallaad dhameeyey baa geedka lagu saari dhagaxa lagugu dili tawxiidka kuma anficin maxaa yeele dembi kalaad gashay tawxiidka waad ku fiican tahay salaadaada way fiican tahay laakiin dembi kale lagu dilahaya adoo muslima nin dishay isaas geedkaa lagu saar waa lagu qisaasan towxiidkaadii salaadaada kuguma haysanine ninkan aad dishay baad u dhiman ninkii salaad maanan ku haysanin kufri kalean ku haysano kale ilahay keyrkiibu baryaa sharciga qawaaniinbu ummadda ku dhaqaa diintuu caayaa rasuulku higaadiyey ilaahay buu laacay taasaan ku dalayna salaadaada meesha intaa aad salaad kuguma haysano anagu soon kuguma haysano dembigan kalaad eeday beerta kale daaqdada udhimanaysaa beerta dowladda ninka daaq maad jirte beerta dowladda daaqdada udhimanaysaa cidna kuma howlahada kale ood ku fiicanta haddaba waad islaam tahay wey marka hawsha aad in loo fahmo weeye ninku wuu tawxiidsanhaya salaad buu tukadaa ma salaadan ku haysana maya ma soonkan ku haysana maya maxaad ugu haysataan ilahay keyrkii baad baridaa sheekh cabdilqaadir iyo sheekh yuusuf kowneyn axmed alcadaruus badawi rifaaci baad baridaa kuwaasaad u iman ma daysa mise maya waan dayn banaanka mar waa dayn waad aad dhamanaysa qaanuun dastuurku waa muqadas kitaabkuna waa munazl xukmu shacbi lishacb almarjiciya hiyo اlumma soomaaliya taasaad u dhimanaysa waa ilaah kale shirki kitaabka allah iskale maamulka allah iskale ummadda allah iskale alkhalqu lilah wاlxukmu lilah uunkoo dhan allah iskale xukumkana allah iskale ninkii diida waa dilaynaa ninkii yidhaahda ma xukumka annagaa iskaloo maamulayna addoommahana allah iskale waxaan leenahay lama kala qaadi karo addoommaha allaa leh maamulkoodana allaa leh ma tahay mise ma aha idan dembigaasaan kugu haysana dembiga haddaad ka toobad keento waxaa weeyaan walaalka ayaa tahay fain taabuu wa aqaamuu salaa faikhwaanukum fi اddiin fakhalluu sabiilahum waan daynaynaa ma dayn waayey waa tegahaya fain taabuu can shirki baan ku haysana dadka gaalnimaan ku haysanaa gaalnimadaa ka noqda salaadiina ha noo dambayso zakadiina ha noo dambayso xajkiina iyo cumrada bilaashka laguna noqonhaya inoo dambayse ee muslimiin gaajo oga dhammaan hayaan iyo ka leean hayaan qolay arkaysa xaj labaatan koor ku ceshanhayo oo cumro soddon koor ku ceshanhayo muslimiinta qaraa'id baan gaajo u dhammaanayso leeanaysa shaydaan baa yaahaya shaydaan baa cumro u dirahaya iyo xij ma aha diin maaha shaydaan baa u dirahaya shaydaanka wuxuu og yahay shilimaha meeshan lagu bixin ee xajka iyo cumrada lagu bixin in laga fiican yahy oo laga fadli badan waxaa ka fadli badan in muslimka baahane naf baxaya la siiyo marka shaydaanku wuxuu ku dhaafinaya camalkii afdalka ahba ku dhaafin wuxuuna kuu diri camal laga fadli badan yahay hawshaan marka hawlo shaydaan wey idan dadku waxaan lena dembigaan ku haysan hadday ka toobad keenaan way nabadgelahayaan haddaysan ka toobad keeni waayaan salaadoodu annaguna ooma taallaba hawshan aad in loo fahmo wey lakin somalida hadda hawshaas way soo fahmaysaa insha allahu tacaala wallahu aclam waxaad arkaysa qolii wadaadduhu ku laayaan hada msr dadka lagu laayo mxuu yahay agee laguma layn karo bal keen daliilkeeda horta laguma dili karo daliilkiisi keen nabigaaba ku dilaan leenahay masjidku muxuu xurmo u leeyahay waa beyd ilaahay lagu caabudo cibaadada u weynee masjid ka dhacda maxay tahay ii sheega hadde salaad nabigu hadduu nin tukan hala dil maxaa ka nin salaad ku jira hala gawraca buuri isagoo la taagan oo faatixda wado sujuud nabigu hala gawraco uu tukanhayo naba allogu tukanaya dilaa la ka baxo hawshu markii dilku u waajibo salaad iyo masjid iyo wax lagugu dayn lama arko min baab اaadaab watartiib اislaami haddaan anagu banaanka ula bixi karo oo kula baxayna hadday laakiin duruuftii dagaalka keento in mixraabka lagugu gowraco waa lagu gowrac intaan kugu garab tukado yaan hoosta kaaga dhiibi tabar kalea ma haya hadi meel kalean kaa waayey intaan kugu garab kuto yaan kalida ku duulinhaya maca salaama ila lagu waayey xukunka sharcigaa sidaas ah ma aha kaftan iyo qosol ma aha haddaanu awoodi karo ruuxa banaankaan geysanayna laakiin ninkii sayn laga soo rifi waaye ee masaajida noogu dhumanhaya miskaan ugu gelayna hawshu xukumkaas sidaa ah nabi maxamed baale ma dhihin baltu banaan ku dila na wuxuu i soo bixiyo banaankeeni ma dh iqtuluuhum wain kaanuu mutacaliqiina biastaari kacba halkii baa lagu dila asoo ku dhegan madaxa la gooyey in la bixiyey meel lakuma iman bal in dhexda lagu dilay baa nusuus ku timid cadcad waxaasuu nabigu nin tukanayo khaarija inuu hala dilo oo salaad ku jira oo cumar nabi allo waa tukanhayaa abubakr nabi allo waa sujuudsan yahay cali buu i iska daa keena seebta idinku salaada inay wax manciyaa idin sheega ane maxamed yaa diinta idin bare maxamed nabiga idin maray baale kan dila kan isagu waa far dheeraatay ummadda hala dhaafiyo ninkaasi gaal ma ahayn laakiin wuxuu aha fidnoolu ahaa nabig wuxuu hi haddaad dili lahaydeen waladii nafsu muxamadin biyadii low qataltumuuhu lakaana awala fitnati waakhiraha haddaad dili lahaydeen lam yakhtalif inaani min ummati riwaayo kale laba ruuxoo ummadayda ka mida isma khilaafteen umma waaxida calaa manhajin waaxid baad noqon lahaydeen fidnuu bilaabay ninkan khawaarijta bilowgooda wey baxsay cali baa seefti qaatay wuu aaday meeshuu ninku tukanhayay mu duulay wuu dhuntay la arki waa wuxuu is yidhi maadaama laba nin baad ka baxsatay kan dambe gaaban soo socda kii ku dili lahaa uu dhuntay carar aa baxsaday ninki idan salaadu maanici wey laakiin waa markaa wax ka weyn uusa imanin dembi ka weyn markaad gasho waa lagula kici hawsha waa inaad loo fahmo faslu wamanaa rasuul اllah xadiidkan dambe asagu mutacaliqin basarka waa xadiid saxiixa weye sunanka ku yimaadaa iyo axmed musadkiisa iyo meelo badanba axaadiid dhowro ilaa lix ah iyo macnaha ku timaada wamanaca rasuul اllah rasuulka ilaahay wuxuu diiday min iqaamati اlmuslim muslimku inuu ku nagaado bayna almushrikiina mushrikiinta bartankooda uu dego oo dhex joogo idaa qadara hadduu awoodo cala alhijrati inuu ka hijroodo min beynihim bayna alkufaar fasalkaani waa fasal alhijra ku saabsan sheekhu waa guntay maadaama gaalada in lala dagaalamo uu ka soo hadlay sheekhu iyo hadiyo nabi in badan uu soo tilmaamay kadibna uu soo celin doono oo uu ka hadli doono weliba muusan ka bixine fasal maqطac buu dhexgelaya ku saabsan gaaladu ninkii aan la dagaalami karin waa inuu ka dhexbaxo ka fogaado ninka asagoo halgamhaya ishayaan banaankuba joogaaba laakiin nin asagu waxaa weeyaan badar ku noolo waxaa jira aan dagaal ku jirin laakiin gaala dhex fadhiya ninkaasu hadda sheekh caawa la hadlahaya nabigu wuxuu diiday muslimku inuu ku nagaado bayna adhur اlmushrikiin idaa qadara cala اlhijrati wa qaala wuxuuna yidhi ana anu beri baan ka ahay oo waan ka takooranahay min kuli muslimin muslim kastoo yuqiimu ku nagaado dhex dega bayna adhuri اlmushrikiin gaalada bartankooda dhabarkooda ku dhex nagaada qiila yaa rasuul allah waxaa nabi allow walima maxaad oga beri noqotay muslim walaalkaabuu ahaaye oo adaana imaam u ahaaye maxaad oga beri noqotay iskaga takoraysa nabig wuxuu laa tatara'aa naarahuma laa tara'aa naarahuma dabkooda isma arki karo muslim iyo gaal dabkooda waa inuu kala fogaado timahooda isku dhinac uma xiirmaan damarahooda isma boodaan ha kala tageen xag xagga waa in la kala tago culamadu waxay waxaa ku jira mxuu ahaay isticaara ku jirto waxaa weeye tabaacuki iyo kala fogaashihii buu nabigu wuxuu ka soo qaaday inaan dabkeenu is arag markaad halkan ad u degan tahay dabka aada shidato gaalka kale ee kuu dhow dabkisuga kala fogaada meelayna iska arkaynin oydan ka kulmaynin oo xataa dabkiinu isku muuqanayna kala taga tagow ha la kala fogaado baacid bayna asfaarina wey waa in la kala fogaado mubaacada bayna اlmuslimiin wاlkufaar buu nabigu tilmaamaya intaas ujeedaa bay culimadu leeyihiin naaraahuma qol waxay dhaheen waa ra'yigooda la taraa naaraahuma taraa naaraahuma naartu waa dabka iyo talada dabku waa talada iyo ra'yiga iyo caqliga wey yacni meelay ka wada tashadaan ama isku dan ka noqdaan ma wada joogi karaan waa inay kala tagaan maxaa isku danba ma wadadaa ku fasiray oo laa tastadiicu binaarihima ayaa riwaaya ku timid binaarihim <clears throat> xadiidkaa saxiix wey sunanku ku yimaada waana xadiid sugan wey shawaahid dhowrna waa leeyahay waana sugan yahay <clears throat> shawaahidaasu ku sugan yahay isagu dacfiga ku jira bacd asanidihi laakiin ilaa lix shaahid buu leeyahay oo macnahan ku yimid weliba cadcad iyagoo saxiixa lidaatiha ah wa wuxuu kaloo nabigu yidhi man jaamaca almushrika gaalka ruuxa la dega jaamaca ay jaalasa sakana wa sakana macahu jaamaca ay ikhtalata khaalaa intaasba waa lagu fasiraa khaalaa jaalasa khaaladana u fiican man jaamaca almushrika gaalka ruuxi dheeha wa sakana macahu lana dega fahwa milu asaguu la mid yahay fahwa milu culm waxay leeyihiin waa fi lqatli xagga dilka ee xagga ma aha naarta maayo naargelidda haddaad gaalnimo kale ku dhicin oo aad gaalo dhex degan tahay muslimiin iyo gaalada dhexdeed isqabtaan oo isweeraraan oo ta aad ku dhimato magna mana diyana ma lihin laa kafaarata walaa fahuwa milhu fi اlxukmi اdunyawi oo qatligiisa iyo dhiiggiisa inuu hadur yahay asagaas dhigay meesha annagu gaal banaysayne maxaa ku dhex dhigay gaalada maxaad oga tegi weyday annagu ma kuma qasbanin weye marka dadkaa ku dhimato inaan mag iyo mawlxamidaba kaa bixino xukumkaasaa sax ah oo culammadu qaarkood marahayaan ayma dacwa najiya wakadalika alaxnaaf kulluhum saasay marayaan macnahaas sax noqonaya haddii kale xadiidku takfiir sariixu noqonaya ninki gaal dheeha dhex dega biduuni cudurin waa gaal bay noqonaysa laakiin fuqadu dhankaasay u badan yihiin wa qaal xadiikaasna waa sugan yahay <clears throat> xadiidka waa sugan yahay laba dariiq buu leyahy marka xasan wey isaguna wa qaala wuxuu nabg sal slm laa tanqaicu اlhijratu hijra ma go-ayso xataa tanqaطica tawbatu ilaa towbadu ay go'do bimacnaa towbadu goormay goysa markay qoraxda ka soo baxda galbeed marna waa tawba caamo go'da midna towba khaas tobada khaasku markay naftu ku qabato oo qarqaraysada la gaado idaa lam yuqarqir intaa waa towba khaasa taas oo shaksiga khusaysa ama iklaaq baab atowba alcaam waa xataa tatbuca shamsu min maqribiha ama dajaal uu soo baxo ama daabadu ay timaado calaamadaha waaweyn adugu taasaa u daran khuruuju daaba iyadu waa inay tooba dhammaatay muran ma laha duluc sumqna idna muran ma laha labadaasaa u daran wixii kale <clears throat> ayaguma sii xoog badno oo dajaal markuu soo baxo asagu dagaal baaba sii socda jihaad baaba socda ciise soo dego dagaal baaba socda mahdigu niman baaba inkiray hadda oo kii sakaraadka ayadda sharaxnaa maxamed saliim cawa wuxuu ihi ana laa umin eh, bikhuruuji اlmahdi walaa biwujuudi waa khuraafaad iyo khayaal iyo khusacbaad weyba hadduu shalay daraba meelaha ka dhawaaqaya masar lanna wuu sharxan yahay galaw iska gadahaya inuu diinbada ku tunto si loo doorto wadaado waaweyn baaba rucleeyeba nin walba xoogo siyaasada soo baxday iyo xoogo kursi ah in diinta lagu tunto waa waa waxaan baranay nooma cusbo maxamed xasan baa agga ka baxay oo qibdiyiintii baabkoodii galay oo kaniisadihii difaacahaya oo axkaamtii jizyadii inkirahaya rag badan baa rucleeyey ninkii u roonaa ee doctor ibraahim eh, asari ee odhan jiray abxaasa fiican lahaa haddana maalmahan rasaa'il badan buu qoro hadda uu leeyahay eh, siyaasadda ha la galo aqbaadda ha lala shaqeeyo nin walba ha la dhexboodo xoogow masaalix baa ku jirta irtikaab akhafi dararayn howlo badan mxuu ahay tafwiid mxuu aha acdam almafsadatayn biirtikaabi adnaahuma howlo badan baa socda beryaha war baab masaalix mafaasid wuxuu noo shaqeyn annaga agtaayada maa duuna ashirki wاlkufr laakiin kufr iyo shirki mafsado ka weynba garan mayno lala muqaaranay annagu hal xaalo oo ilaahay uu soo reebay ka xaala istisnaa'iya oo maslaة اlikraah la yihahna ogola wixii kale waan diinay alimaam ibn xas ibnu teymiya ijmaac ay soo guuriyeen gaalnimada iyo kufriga aan lagu banaysan karin ilaa bilikrah ijmaac wey wixii intaa ka dambeeya niman hadda waxaa jira ohanaya maslaxa loo geli karaa gaalnimo xuduud u sameeyaan leenahay maslaxadee nin walba ilaa la ogaado markuu xad ridda waa nas iyo ibطaal lxad ridda min xayu laa yadri ninka gaalnimo ku dhaca wuxuu dhihi maslaxan u galay maxaad dhihi waayahay see xad oga ofin haweeneydii bay selafku tagfiriyeen haweeney ayaa ninkeeda dabcan iska furtay qarnigii saddexaad inuu furo wuu diiday waxay tihi waaya khuluc madax furashu saddex dalqadood baa intaasu malyan kaasiisa wuu diiday waayahay idhig maya madaxa iga qaada maya markay rafaaday fasakna qolyaha maysan ogolan wadaadaheeda marka u fadwooday markay rafaaddayba waxaa la yidhi haddaad gaaloodo wadaad ba wuxuu anugu waxaan aqaanaa waxaad ninkaa kaga furmayso hee laakiin kuu fatwoon mahayo maxay tahay culimmadu waxay qabaanoo yidhaahdaan haddii labada zawj mid ka mida ah, khaasatan zawjadu ay gaalnimo ku dhacdo ninka xi waa burahaya si fiican baad yeeshay tiri kafartu bilahi alcadiim bay tiri ninkan iguba dhegay sidiisuba la fujin waaye maxanjaa miga migeed iga korbaxayba waabaan iska dhegay tiri waaban kufriyey markay ku dhawaaqdana tubtu lilaahi rabi اlcaalamiin way toobad keenta waa fasakantay wixii waa burburi soma calaamad axnaaf culamaa la weydiiyey cabdillahi mubaarak axmed xambal aima ahli suna waljamaca waxaa le kii fatwadana waa gaal ayadna waa kaafira wadaadka xoogu waa baaqida moogta fatma xoogu waa baaqi wuu u sallaxay kubaddu meel udhiga laab buurin waa kane intaa sallixidda uu sallaxay bay ku gaalo yihahdeen kitaabbay ku qoran tahay kitaab alxiyal ay ku qoran tahay kitaabka kii qora waa gaal ba slafka kitaabkaa ninkii qaadee nairobi ka qaadee gaarisa geeye waa gaal ba idhahdeen ninkii abaaxadda ku rida iyo muxuu ahay miiska saarta su wax ogu xukuma ama xoogu u boga ee ammaana maasha kitaab fiican wey dabca munaqaxa masiida jayida waa fiican yahay kitaab gaal wey ninki waa fiican yahay ninkii meeshuu yaala intuu ka qaado gobol kala geeyana gaalnimuu nashriya waa gaal bay dheh salafku meelad bay ka istaageen idan maxaa lagu tagfiriyey gabadha maslaay maaa jira gabadha maaa jira maslaa qabatay jid dhan baa soo waa mukrahaba ninki inuu furo waa diiday inuu dhaqo waa diiday inuu dhaqdo waa diiday khuluc wuu diiday xaggee la geeyaa muu ka dulbaxay way iska tuurtay gabadha maslaxay u gashay selku maxay u tagfirinaya gabadhaan oo wadaadka xoogo salxa maxaa loo tagfirinaya waxaa loo baahan yahay wadaadihiina le gaalnimada maslaxa loo geli karaa oon ikraaha ka ahayn oo ilaahay khasisay aan ka ahayn nimankiina qaba ninkii kufri i ridda ku dhaca maxaa ku dilaysaan waxaa tihi ninka waa murtad man bedela diina faqtuluu haraa anu maslaa i geysa adna waxaa tii maslaa loo geli karaa maya maslaxadaada maya ta anugu rama maslaxaade ta waa taxakum taxakum weeye midda kale waa takfiir bilixtimaal waa takfiir bidan eh, mxuu ahay hayr raajix waxaan socon maayo shekh masle masle ninkan muslim bu ahaa qaطcan oo anagu daahirkan uga jeedno qadcigaas idan hadhowna gaalnimaa ku sheegatay gaalnima waa i geeyey maslaxo wاlmaslaxatu waa maanic min mawaanic takfir cindak soo saa maxaad dhiigiisa ku banaysata waa in las weydiiyo hawsha hawl muhiim jiddan wey dawla laleeyahy waa dawla kaafira oo dowladda soomaaliya ah qolyada waa xukuma kaafira laakiin acyaantana takfirin mayno wa maca dalika waxay ku leeyihin loo gariya gaalnimo oo nimanka maslaa u gal maa loo takfir shariifkii kooxdoosi waxay dhaheen maslaxaa noo geysa hawshaani etoobiya naga xoog badan baa nagu fadhiisatay b m u cruise bay nagaga shaqeeyeen waana baabaasheen tabar baan weynay sulx yar baan la galay waan iska tuuray kuwo yar san waaweyn oo muxuu ahay afrikaan ah oo iyaga yar dhaama baan soo kaxaysanay waxaan o dhan baabul masaali mafaasid baan u gallan xukuuma kaafir maxay ku noqdeen dastuur bay qaateen maslaxaan u arnay ben xilligan xaaliga ah ninkii islaamnimo iyo sharcinimo keena b m baa ku fadhiisan maraykan ba casar kusoo duuli aalibaan ba xogowt waa la baaba'shay xamaas baa dabcayn waa la koobay ninkii islaam baan dabaqahayaa baa dul fadhiisan ba yidhahdeen marka waxaan ku qasbannahay xoogahoo dastuur inaan jacburinno maslaxa noo geysa maxaa nimankan ku tagfiriseen wareer wey ma og xukuuma kaafira maxay kaafir ku noqotay khaliil acayaan cayaanta iska daaya maxaa ku tagfiris xukuumadan maxay gaalimo gaalo ku noqdeen waxaabaa taqririnaysaa maslaxa loo geli karaaye ayaguna haryahan waxay ku xabeebteen maslaxa noo geysay maxaad dowladdan iyo xukuumadan kaafira kaga dhigteen anagu laakiin waan takfirin limaada gaalnimay ku dhaceen walaa ikraaha cindana ikraana ma jiro waana xaqiiqo maslaxana gaalnimo laguma banayso anagu waa iska cadyahay laakiin wadaadkaa marna agga u shubhaye marna agga u shubhaye in lsweydiy hawsha ayada hawsha in lasweydiy baanta laa tanqaطcu اlhijraةu xataa tanqaطca الtawbatu walaa tanqaطcu الtawba xataa taطluca الshamsu min magribiha towbadu go-i mayso hijrada go-i mayso ilaa towba ay godo hijra iyo towba waa isku xidhan yihiin wey nin walba muslima waa ka hijroon karaa weye meeshii lagu dhibay ama shirkiga gaalnimo u caal waayey ama munkar u caal waayey ayib waxbana u ka qaban waaye ilaa ay toobada godan hijra waa soconaysa toobana ma go-ayso xataa taطluca الshamsu min magribiha nusuud waxay ku dartay watakhruja daaba ama daabada ay soo baxdo waqaal il markaa hadday dhammaato waaba tiimbaraynba tiimbaray la dhacaysa kan waa ahlu kan waa ahlu shaambadaa laisku dhufanaya hawshaa waa dhammaatay nin walba wuxuu u qoraabay ku dhufanaysa tiimbara dhalka maanta waxaan ka gatay dhar baan kasoo mid gaal ah oo aan ahlu naar aan soo ku ogaatay halkaasay kaafir kaga qoray tiimbaraa ku yaalla meelu lagu dhuftaa ku yaalla daabadaa ku dhufanaysa muddaa lasii dhaqmahayaa oo gaalkan la og yahay ahlunaarku cad yahay ahlujanna ay kala cad yihin ciyadan bilah wa qaal wuxuu nabig kaloo yidhi satakunu hijratun hijraa dhici bacda hijrati hijra kadib waa la hijroon tubaa ku xigi tubaa ku xigi fakhiyaaru ahli اlardi dhulka dadka jooga kuwa u khayr badan waxaa weeye alzamahum kuwa u laasimid badan ee u joogid badan muhaajara ibraahim ibraahim meesha u hijrooday oo shaam ah muhaajar waa makaan اlhijra loo jeedaa ibraahim wayabqى ilama sham maxaa yeeley qarnigii koobaad labaad saddexaad afraad ka soo bood qarnigii shanaad iyo lixaad intaa dagaal waxay faqri bay ahayd xarb iyo jihaad dagaal baa ka socda ba-an oo xuruubu saliibiya loo yaqaan marna huquurba huquuru shaam oo baa loo yaqaanay waagii dambena xarba saliibiya ka aloosantay meel un dagaal ka socdo oo jihaad uu ka dhaco aminkana meesha u daran weeye caalam islaami ilaa yomina haada ayadoo kufri adduunkiisa dhareeyey oo calmaaniyiin iyo dimuqraatiyiin iyo naqabsadeen ilaa yowmin hadaa reer shaam dab un baa ka aloosan falastiin baa xabad ka taagan tahay lubnaan baa ilaa aminkan aan degin suuriya aminkan aan degin muslimiinta lagu baabi'iyaa weligood waa mandaqa saakhina mandaqa saakhina weeye oy xabada ka socoto bay u badan tahay meel iyagu jihaadka caalamiga ka socdo kama hadlayna kale wuxuu ihi sheekh eh, nabigu wayabqaa fi lardi waxaa ku hadhi waaga dambe shiraaru ahliha dadka dhulka dadka u shar badnaa baa ku hadhaaya talfiduhum waxaa tufi oo nici oo soo tufaysa araduhum dhulkoodaa nici ila dhulku moogta dembiga lagu samey waxaso dhan waa dareemahaya waana necab yahay taqdiruhum waxaa kohan nafsullaahi ilaahay baa kohanay ay daatullah ilaahay nafsu waa loo sugahaya laakiin daatadaa loo jeeda wa taxshuruhum ilaahay baa nacahaya kuwaas ilahay oo cohanhaya waa dad liitahadi wa taxshuruhum naar dabbaa kaxayn dabbaa dabageli tabitu macahum xayu batu wataqiilu macahum xayu qaalu xadika intiisa kale dab baa kaxaynoo markaa dab kachaya daba soconhay markaa kii hara ee dhaqaaqi waaya dabkaasaa gubahay kii wax ka baxsan kara xaggaad u arto holac baa kaa daba kacahay xaggaad dab baa kaa daba kacay waa lagu kaxaynhay taxshuruhum الnaar naar baa kaxaynaysa macalqiryada doofaaro iyo walkhanaasiri macalqirada daanyeero iyo walkhanaasiri iyo doofaaraba ilahay ka dhigahaya kuwaasay kubaab noqon wey xayawaankaasoo kale baa loo nasakhi markaasaa lasku darahaya xadiidkuna wa xadiis saxiixa weeye wadaadka muxaqiqa wuxuu leeyahay shahr bn xawshab baa ku jira sanadkiisa waana daciif sida raajix shahr bn xawshab waa xasan xadiid si kastaba noqotay asaga waxaa mutaabaceeyey dariiq kalu ley xadidku xadiid abi hurayra cinda alxaakim صaxaxu اxaakim fii musnad waqaal xaafid bn xajar sanadhu laa ba'sa bihi dariiq labaadna waa leeyahay xadiidku shaahidna waa leeyahay wakharajahu saaxibu anis saari laba boqol labaataniyo sideed wuxuuna yidhi xadidku waa xasan kamaa qaalahu aima xadiidku waa sugan yahay baabkan yarkan maqطaca ah hadaynu khulaasayno hijradu marna waajib bay noqotaa marna mustaxab marna waa mubaax markay waajibka tahay waxaa weeye ruuxa muslimkaa ee ku dhex nool wadan gaalo wadankaa gaalo diintiisa uusan ku muujisan karin inuu ku hijroodo waa waajib hadduu kari karo inuu ka hijroodo diin muujisku waxaa weeye inaad cibaadaadkaada xor u tahay kufriga iyo gaalnimadan ummaddaad oga digi karto dawaaqiidda iyo wixi inaad caddayn karto albaraءaةu min اlkufaar wa min almadaahib اlkufriya wa an tukhaalifa kula firqati maa takhtasu bihi koox kastoo gaalo ah waxay goolino noqoto waa inaad ku khilaafto murtadiinta ridaday ku dhaceen waa inaad ka hadli karto oo diidi karto dawaaqiidda hawshooda ee shirkiga yani waa inaad aada hawshaa muujin karta wey salaadaha shantoo la tukado iyo masaajid camiran cinda ahlicilmi ma aha idhaaru diin talaabib masaajid baa ka furan waa lagu tukadaa washington masaajid baa ka furan mowsku way ku yaalaan meel aan masaajid ka furan adduunka ma jiraan salaadaha shanta iyo soonka iyo xajka waa lasoo ogol yahay waa iska cibaadada fardi ah hawsha laga hadli waa inaad kufriga farta ku fiiqi karto kana bari noqon karto warkaaduna banaanka yaal siduu nabigu asagoo mustadcafa oo madaxa lagaga istaagahayo oo maka lagu gumaysanayo iyo wuxuu la taagnaa naar baad gelaysa waxaana waa baail anuguna xaq baan ku taaganahay ama igu dil ama idaaye ee xataa laga codsaday inuu hawlihiisa wato meelaha banaanka uu ku wato laakiin kacbada gudaheeda iyo maska uu daayo nabig wuxuu ma ma yeeli karo miyaad awooddaa inaad qoraxda aad ah, dhimbil iga soo qaadaan oon dab ka shito mayay dheheen ma awoodna ana ma awoodo bu inaan daayo hawshaas kufriga waan ka hadli waa idin tagfiirin naar baa idinku shubi ahlu tawxiidkana janaan geynhaya hawshu halkaa waa inay tagta wey laakiin salaad la tukayo subxaan lahi la wareejiyo idhaaru diin ma ah ninkii marka inta aan awoodi karin inuu diinta saa u muujisto ee aan loo ogolayn xaggana dhaqaaqi kara inuu joodo waa waajib dadka wadamaha aynu joognay kan uu ka mid yahay dhex jooga haddaysan diinta muujisan karin oo dimuqraadiyadda calmaaniyadda ra shirkiga ridada aysan banaanka geyn karin nin walbana kufrisa aysan ka bari noqon karin biالsaraaxa wa biاlisaan aysan yeeli karin xaggana ay awoodi ka hijradaan waa inay dhaqaaqaan oo ay soomaaliya aadaan ama afghanistan aadaan labadaas u meel kale ma jirto ila meelihii kale kufr iyo gaalnimo kale ka socoto weliba lagugu qasbay mararka qaarkood labadaa waa in aad loo fahmo wey ninka awoodi kara diintiisa inuu muujisto xaggana awoodi kara inuu hijroodana waa mustaxab mustaxab wey inuu hijroodo loo suneeyaa intaa wixii ka soo haray adoo markaa waxaa weeye intaa wixii ka soo haray waa xaaraan marna waa mustaxab marna waa muxuu ahaaye waajib labadaa goor weeye way banaan tahay wax asagu jira ma ah way banaan tahay jira dhihi mayne sida raajixa waa imaanta kun hijrata mustaxaba وإma an takuna waajiba ayb markay xaaraan tahay waa kuma hadi markay xaaraan tahay dhici kartana mararka qaarkood in lagugu tagfiiriyaba acmaalka ooga timid awgeed waxaa weeye markay xaaraanka tahay ninkii wadan gaala ku dhex nool xaggana aan keri karin diinkiisa inuu muujisto awoodi karana inuu joodo inuu sii joodo waa xaaraan inuu sii joogo waa xaaraan in اladiina twafahum اlmalaaئika ظaalimi anfusihim weye wuu awooda diinkiisana ma muujisan karo idan muxuu u joogahaya idan daro kale weyahay diinkaadi ma muujisan kartid qaadir cala alhijrana waa tahay idan waxaad waa daro daalim baa tahay linafsihi haddaaba gaalnimo kale kusii dhicin ciyaada bilah labadan masale aad in loo fahmo weeye kuwa waxay ku odhanhayaan maya dadku waa tukadaan diintana waa sheegaan hawlahan adagaad ka hadlays iska daa hawlahan adag ka hadlayna waxaa ku xidhan joogitaankana kenya aan joogna ku xidhan waa in aad isu fahma joogitaanka aan kenya joogno waxay ku xidhan tahay warkana inuu cadaabo hadduu cadaan waayo seeraha inaan goyno wey hada bilahi towfiiq